بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة يقول الشيخ رحمه الله kitaabu salaati salaada kitaabkeedii weyn halkan wuxuu inooga tilmaami doonaa salaada iyo axkaamteediiba halkaanuu gelay waxay noo soo dhammaaday tahaaradii kitaabkii tahaaradii ka warrameeyey wuu soo dhameeyey waxaanu inooga gudsiiyey salaadii tahaarada waxaa loo horreysiiyey bahaaradu shardi waxay u tahay lisixati salaa salaada asixitaankeeda iyo shardi u tahay waada bahaaradii la waayo salaada asixi mayso wuxuu uhi sheekhu raximah llah asalaatu lmafruudatu salaada la waajibiyey ee la faral yeelay khamsun shan weyn nusaka qaar kamid waxay qorayaan asalawaatu almafruudaatu soo ma qaar baa idin qoraan asalaat almafruudatu salaada la waajibiyey ee faralkii khamsun shan wey alduhru duhurka weeyi wa walu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyaana zawaalu shamsi qoraxda suuritaankeeda weyn wa aakhiruhu waqtiga ugu dambeeya ama waqtiga duhurka aakhirkiisuna idaa saara markuu ahaado dillu kulli shayin shay kasta harhkiisu milahu isagoo kale bacda dilli zawaali xaalo uu yahay zawaalka harhkiisa dabadii walcasru falcasru casarka isagoo markaas ku xiga wa awalu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyaana alziyaaratu calaa dilli lmithli dilliga miliga ahaa marka waxa weeyaan markuu ka kordho weeyaan ka ziyaado wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi likhtiyaari fii waqti likhtiyaar waqtiga ikhtiyaarka ilaa dilli lmithleyni yantahi ilaa dilli lmithlayn wuxuu ku dhamaan doonaa markuu sheegu u libilaamo harku shaygu markuu ku libilaamo ayaa uu ku dhammaanay wa fi ljawaazi waqtuljawaazkuna ilaa quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda ayuu isaguna u ahaado ku dhammaanay wlmaqribu maqribka weeyi ka saddexaadna wa waqtuhaa salaadi maar waqtigeeduna waaxidu mid keliya weeyaan wa huwa isaguna quruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda weey wabimiqdaari maa yuadinu wayamtadu waxa uu fidsanaanaya bimiqdaari maa yuadinu muadinku miqdaar uu adimayo oo wayatawadau uu weyseysanayo wayasturu lcawrata cawrada waa asturaya oo yuqiimu salaata salaada waa qiimaya marka waa qofka qofka tukanaya wabimiqdaari maa wayamtadu waa fidsanaanaya salaada maqrib waqtigeedu bimiqdaari maa shay qadarkii yuadinu qofka markaas uu adimayo oo wayatawadau uu weysiisanayo oo wayasturu lcawrata cawrada u asturayo oo wayuqiimu salaata salaadana u aqiimayo oo wayusalli uu tukanayo khamsa ragcaatin shan ragcaad uu tukanayo wlcishaau iyo cishaha wa waqtiha waqtigeeda ugu horeeyaana idaa qaaba shafaqu laxmaru casaanka qoraxda ka hada markuu baaba-o weeyaan wa aakhiruhu aakhirkiisna fi likhtiyaari waqtiga ikhtiyaarka ilaa ulu leyli waa ilaa habeenka saddex meel marka loo qaybiyo meel ahaan markay tagto ayuu ku dhamaanaya wa fi ljawaazi waqtuljawaazkuna wuxuu ku dhamaan doona ilaa tuluuci lfajri thaani waaga dilaaciisa labaad ayaa ku dhamaanaya wsubxu salaada subaxa wey wa awalu waqtuhaa waqtigeeda ugu horeeyaana tuluucu lfajri thaani fajru thaaniga waxa weeyaan dilaaciisa weeye wa aakhiruhu fi lkhtiyaari waqtilikhtiyaarka aakhirkiisuna ila lisfaari ilaa inta dhulku cadaanay weeyaan ama marka waxa weya xilligaas ku dhamaanaya wa fi ljawaazina waqtuljawaaskuna waxa uu ku dhamaan doonaa ilaa tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda intan waa awqaaddii salaada awqaadan salaada sheekhu inoo sheegayena waynu soo wada marnay oo kitaabkeennii hore baa inoo soo sheegay markaa shanta salaadood ee waajibka ah san shan shanta salaadood ee waajibka cayniga ah waa ka horeyn salaadaha cayn waajibkooda iyo fardu caynka ma waxaa jira salaad kor oo waajiba hayo waxa weeyaan qofku salaada ku nadaraba de waajib bay ku noqonaysa bay ku waajibaysa markaa salaadaha maalintii la tukado ee fardul ah ee soo noqnoqda awqaadoodii ayuu halkan inooga sheegaya marka waxa ugu horeeya aluhuru duhurka ugu horeeya duhur waxaa loogu horeysiiyey xadiidu jibriil ba ayaa ka bilaabay xadiidu imaamati jibriil rasuulka waxau yimid malaku jibriil isagoo doonaya inuu baro awqaadda salaada salaad kasta waktigeeda dabeetana maalin laba cish uu yimid maalintii koowaad wuxuu tukiyey salaad walba waqtigeeda ugu horreeyay buu tukiyey maalintii labaadna waxa uu tukiyey salaad kasta aakhirkeeduu tukiyey deetna wuxu hi alwaqtu maa bayna haadayni waqtigu labadaas dhexeeya maalintii koowaad awal waqti buu tukiyey maalintii labaadna aakhir waqti ayuu tukiyey labadaas udhexeeyaabuu deetna ku yidhi haddaba jibriil markaa eh, uu tukinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa weeyaan wuxuu ka bilaabay duhur buu ka bilaabay duhur ayuu ka bilaabay sidaa daraaddeed culimadu waxay ka bilaabeen salaada duhur iqtidaaan bixadiii jibriil xadiika jibriil ayaba ku dayanay salaada waxay kamid tahay salaadaha maalintii marka haddaa sala maalintaha laga bilawda subaxi noqon layd in laga bilaabo marka duhurka saas uga bilaabay wa awalu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeya salaada duhurka zawaalu shamsi qoraxda zuulitaankeeda wey waay zawaal maxaa la ydhahdaa fadal marka cadceedu bartamaha ka dhaqaaqay ayib maxaa lagu garanayaa inay dhe bartami ka dhaqaaqday hadh baa soo rogmanaya soo ma oo usoo rogmanay xagga mashriq ayib istiwa maxaa la dhahdaa fadal samada bartikeed marka taagintaba istiwa la dhahdaa marka waa in marka waa inay ka dhaqaaqdo wey oo xagga zawaalka u dhaqaaqdo waxaana lagu garanayaa inuu hadh uu soo rogmado laakiin waxaynu tilmaannay in culimmadu yidhaahdeen waktiga istiwaaga laftiisa waxa uu leeyay maxay hadh hadh buu leeyay haaliban inta badan marka laga reebo maka iyo sanca alyaman soo ma mhm. wa aakhiruhu aakhirkiisuna idaa saara markuu ahaado dilu kulli shayin shay kasta hadhkiisu milahu isaga oo kale maxaa sleekaanay markaa shayga harkiisi bacda dili zawaali xaalo uu yahay waxa weeyaan harka zawaalka dabadi shayga harkiisi wa ina isleekaadaan marka laga jaro dilgii zawaalka shaygii harkiisi marka isleekaadaan marka laga jaro shaygii harhkiisi waalcasru salaada labaadna waa casarka wey salaada casr casar baa ku xiga duhurka maxaa ku xiga casar baa ku xiga wa walu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyaana aziyaadatu calaa ili lmili marka aziyaadatu calaa ili lmili waa maxay harkii leekaanshaha shayga ina shaygii harkiis markuu isleekaaday ha dhamaaday salaadii shaygii harkiis markuu dhamaado salaad dhama salaad dhamaatay waa tee waa salaadii duhur ba dhamaatay casar markuu soo gelayaa shaygii harkiis markuu isleekaado in yarna ka ziyaado aziyaadau buu kugu ri aziyaadau calaa dili lmili yaar ku dar marka markaa shayga iyo harhkiisu markuus la ekaado xoogaa ziyaada ah harhana lagu daro marka intaa lagu daraybaa waxay kala soocaysaa casarkii iyo duhurkii ila duhurku wuxuu ku dhammaaday shaygii iyo harhkiisu markuu isla casarkiina shaygii iyo harhkiisu markuu isla ziyaadana lagu daro xoogaa yar lagu daro xoogaa dheeraado ayuu noqonaya oo dilgii istiwaga aan ahayn hadduu jiray dilgii istiwaga waa kee waxaan marka samada bartikeeda taagan tahay har baa jira har ayaa jira marka harkaas hadduu doonyo nagi noo muuqaninba kaas ayaa waxa aa dil istiwa baa la dhahdaa kaas anaga tilmaamanay kitaabkani hore kusoo sheegay wa aakhiruhu fi lkhtiyaar marka halkan wuxuu inoogu sheegayaa salaada casar saddex wakti bay leedahay shan waktina waa laga dhiga kaagu horeeya ui wa awal waqtiha aziyaaratu calaa dili mili oo halkaa inoogu sheegay yani shayga harkiisa waa inuu ka ziyaado ka dheeraado waxaa la dhahdaa waqt lfadiila waqtiga ugu fadliga badan salaadaha salaadaha waxaa ugu fadli badan salaad kastaba in la tukado awal waqtiha salaad kasta in la tukado awalu waqtiha waqti ugu horreya soo gasho in la tukada ugu fadli badan waay marka laga reebo laba salaadood salaada duhur markuu kuleylku u jiro salaada duhur kuleyl ku jiro ibraad baa la sameynaya waa la qaboojinaya oo intuu dhulku kuleylku ka jabayo ayaa dib loo dhigaya iyo salaada cishaa-i waliba waxaa fadli badan dib loo dhigo awalka waqtiga in laga tukanina in dhexda laga tukado ululailka dib loogu dhigo ayaa wanaagsan labadaa salaadood mooyaane salaad walba in awal waqtiha la tukado ayaa ugu fadli badan duhurka shardi baa ku xidhan isaga cishaha shardi kuma xidhna salaadda cisho waxa fadli badan in dib loo dhigo laakiin salaada duhur in dib loo dhigo waa marka kuleylku uu jiro kuleyl fara badan markuu jiro weyaan haddii aanu kuleyl jirin dib loo dhigi maayo waqtigeeda la tukan doonaa awalka waqtigaa laga tukany marka halkan salaadda casr wuxu inoo shegay saddex waqti waqt lfadiila iyo waqt likhtiyaar iyo waqt ljawaas waxay ku daraan culmad eh, markaa shanta ka dhigay waqt ljawaas bilaa karaaha iyo waqt eh, waqt lxurma taasoo farayn ahayd ya ama waqt waqtuljawaaz bikaraahati ah. marka imika saddex buu sheego wa awalu waqtiha aziyaadatu calaa dili lmili kaas waa waqt lfadiilihi wa fi likhtiyaari kaasna waqt likhtiyaar baa la dhahdaa salaada casar waqtigeeda ugu danbeeya fi likhtiyaari waqti ikhtiyaarka loo nisbeeyey ee loo tiiriyey ilaa dili lmilayn yantahi wuxuu ku dhammaanayaa ilaa waqti dilli milayn dil hay harka haygu eh, harhkiisu markuu ku libilaamo milayn harhkiibaa shayga ku libilaamay laba jeer buu ku markaasuu dhamaanay wa fi lkhtiyaari yantahi wuxuu ku dhamaanayaa ilaa dili milayn ilaa waqti dili milayn waxa weeyaan eh, harku markuu shayga ku libilaamo waqtigiisaas ku dhamaanay shaygii iyo harkiibaa laba jeer isku libilaamaya harkiibaa laba jeer ku libilaamaya shaygii waqtu ikhtiyaarka markaasu dhamaaday wa fi ljawaaz waqtuljawaazku si wuxuu dhamaanaya ilaa guruubi shams wuxuu ku dhammaanayaa qoraxda dhicitaankeeda marka qoraxdii dhacdo khalaas waa dhamaantay waqtuljawaazkina waa dhamaatay wixii intaa ka dambeeya salaaddii qalay noqonaysaa dee salaaddii waxay noqonaysaa salaadda casr waqtigeeda wuu dhamaaday waalmaqribu maqrib baa ku xiga isaguna waqtuhaa waaxidu waqtigeedu mid keliya wey marka halkan imaamu shaafici raximah llah salaada maqrib wuxuu ku leeyahy laba qowl qowl odhanaya waxa weeyaan salaada maqrib hal waqti bay leedahay waana ka halkan lagu yaallo weeyaan qowlka qadiimka ah waxa uu odhanayaa salaada maqrib waxay leedahay laba waqti qowlka qadiimka wuxuu ohanayaa salaada maqrib waxay leedahay laba waqti qoraxda marka dhacdo ayuu bilaabanaya wuxuuna dhamaanaya markuu casaanku qoraxdu ay ka tagta u baabao ayuu dhamaanaya kitaabkiina horena saasan kuso marran male soo samahayn ya ha inu saadi maqno laba waqti leeda soo marno waqti ay soo gasho waqti ay dhamaato lakin sheekhen wuxuu leey hal waqti u keliya bay leedahay qowlka hore ayaa muctamada oo raajix kan imika halan hayna waa daciif qowl daciifa haddaba wuxuu bimiqdaari ma wayamtadu waa soconaya oo fidsamaya bimiqdaari ma shay miqdaarkii yu-adinu qofku waadimayo oo yatawadau weysaysanay wastaru cawrata cawrada waa asturayo wayaqiimu salaata salaadina waa aqiimayo wausali khamsa ragcaatin shan ragcadood uu tukanayo shanta ragcadood waxa weeyaan saddex ragcadood salaada maqriba iyo laba ragcadood sunna ah. waa isku misa shantaa ragcadood inuu tukanayo yacni miqdaarka ay salaadaas ay joogi karta waxa weeye marka qoraxda ay dhacdo miqdaarka ay joogaysa waxa weeyaan qofku inta uu adimayo weyseysanayo cawradiisi uu asturayo salaadii uu tukanayo oo shan ragcadood miqdaarta intaa lag aadaankii iyo aqimitaankii weysadii iyo ceer asturitaankii iyo shan ragcadood la tukado intaasu bay joogtaaba salaada waqtigeedii intaa wax kabadan ma joogto sababta keentay qowlkan waa maxay xadiidka imaamatu jibriil ayaa labadii cishoba wuxuu yimi isku waqti keliyow salaadii maqrib maalintii koowaad xilliguu tukiyey unbu maalintii labaadna wuu tukiyey marka xadiidka imaamta jibriil bu waxaa ka qaatay imaam shaafici raximah ullah inay salaada maqrib waqtiga mid kaliya yahay laakiin nusuus kale kusoo aroorta iyadu tilmaamaysa maqrib waqtigiisu ku dhamaanayo biaybuubati shafaq اlaxmar ay ku dhamaanayo oo xilligana salaada cisha ay soo geliso walcishaau cishaha wey wa waqtiha waqtigeeda ugu horeeyana idaa qaaba shafaq laxmaru shafaqa caasi markuu baabaa wey shafaqu kitaabkeena hore waxaan kusoo marnay shafaq saddex buu ka dhigay soo ma ahayn ya hay saddexda shay hay ay hay muxuu yihi markaa muka kala qaaday axmarka muxuu yihi axmarka iyo a abyadka iyo asfarka hay agga watiga muxuu kala siiyey fadal hay a ya shafaqlaxmarku waa maxay buuri waa maqrib waay abyad iyo asfarkuna waa alcishaa saasa ya saasuu yidhi waay laakiin sida fiican muxuu yidhi waa cishaha laga dambaysiye labadaba waayo culimada qaar kamida maxay yidhahdeen abyadkii asfarka laftiisu waa maqrib waakhiruhu halkan wuxuu noga tilmaa si salaada casar oo kale waqtulfadiila iyo waqtulkhtiyaariyo iyo waqtuljawaasi wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi lkhtiyaari waqtiga ikhtiyaarka ilaa ulu lleil yantahi wuxuu ku dhamaanaya ilaa ulu lleil ulu lleil ku dhamaanaya wafi ljawaasina ilaa ulucilfijr aani waqtuljawaasku wuxuu ku dhamaanaya uluc fajr aani waqtlfadiiruhu waa xilligaas waqtlikhtiyaarkuna waa ululleylka waqtljawaaskuna intuu waagu ka dilaacaya weyaan ay salaada subax kasoo gelayso haddaba waa inaga nira salaada cishaa waxa ugu fadli badan xagga fadliga marka la eego maxay uluu alleyl waxaa kale halka noga she waqtuljawaasku inuu ku dhammaanayo duruuc alfajar halkan waxaan tilmaamaynaa masaladan salaada cishaa waktigeeda dhammaanshaheeda masalo faa-iida ah waxa weeyaan imaamu shaafici raximah ullah mas'aladan iyada lafteeda waktigu dhammaanayo laba qowl buu ku leeyay qowlkan imka halkan nagu yaala salaada ceshe waktigeed wuxuu dhammaanayaa ilaa uluuci lfajr اthani fajarka ku dhammaanaya waa qowl qadiimun siday aimada sheegeen zarkisho kale isagu wuxuu odhanayaa nas lagamaba hayaba hadal imaamu shaafici uu ku caddeeyey salaada ceshaay waktigeed inuu ku dhammaanayo ilaa uluuc fajr aani lamaba hayaba kaa lama hayaba ohanayso aimadu hadaladiisunbay ka qaateen ayuu odhanay adu ala y al waa qowl qadiimi inuu qowl qadiimi yahayna culimada madhabka muxaqiqiintiis ayaa sheegay waay qowlka jadiidka imaamu shaafici ee aan la sheegin kutubtuna aynay inta badan ayna sheegin waxa weeyaan wuxuu ku dhammaanayaa ilaa nisfi leyl aw ulu leyl nisfu leyl ulu leyl waana qawl jadiidun waa qowl jadiid marka waana nusuusta marka la eego waana sida raajixa salaada ceshee waktigeedu wuxuu ku dhammaadaa ilaa nisfi leyl aimada madhabku may caddaynin qowlkan ay qaateen ay rajaxeen ee tilmaamaya inuu salaada cishaa waktigeedu ku dhammaanayo salaada arooriyo aqwaasha qadiimka ee waxa weeyaan muctamadka ah ee qowlka jadiidka ah laga rajaxayo kumay darinba qowlkiisna odhanaya ilaa nisfi leyl buu ku dhammaanayaa ama ilaa ulul buu ku dhamaanaya anaa way tawiiliyeen tawiil buu ku qaaday laakiin naska hadalkiisa ayaa ayaa inta badan marka loo fiirsado in la tawiiliyo diidaya marka halkaa waxaa nooga caddaanaya halkan laba qolba iyadna ku jira qowl qadiim iyo qowl jadiida qowlka qadiimka waa kee ka halkan noogu waa qadiim qowlka jadiidkana waa kee waa ilaa nisfi lleyl aw thuluth lleyl kaasna raajic wsubxu subxa weeyi subxaasina salaadii kusii salaadii cishaaye wa awalu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyana uluuclfajr athani waa fajriga labaad soo bixitaankiisa waakhiruhu fi lkhtiyaarina ila lsfaari yantahi wuxuu ku dhamaanaya ilaa waqti isfaar waqtiga isfaar ku dhamaanaya markuu dhulku cadaado weyaan ina qoraxda soo bixin wa fi ljawaazina ilaa tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ku dhamaanaya salaada subaxna awalu waqtiha waa ugu fadli badan waqtlikhtiyaarkuna waa dhulku markuu cadaado ee qoraxda lakin ayna soo bixin qoraxdu hadday soo baxdana salaada waqtigeeda wuu dhamaada salaada waktigeedu banaan marka halkaa u qaada salaada ayuu noogu sharxay sheekhu raximah llah faslu wa sharaaid salaati salaad wa sharaaid wujuubi salaati salaada waajibnimadeeda shuruudeedu halaathatu ashyaa saddex shay weeyaan alislaamu islaamnimada walbuluuqu qaangaarku walcaqlu iyo caqliga wahuwa xaddu takliifi saddexdaasi waa xaddu takliifkii weeyaan wasalawaat almasnuunaatu salaadaha markaasi la suneeyeyna khamsun shay weeyaan alciidaani labada ciidood walkusuufaani labada kusuuf qorax madobaadka dayax madobaadka walistisqa iyo salaada roobdoonta wasunanu taabicatu sunayaasha raacsan ilfaraaidi salaadaha faralka sabca casharata ragcatan waa toddobiyo toban ragcadood ragcataa alfajr labada ragcadood salaada subax wa arbacun iyo afar qabla duhri duhurka horti ahaaday iyo ragcatan laba ragcadood bacdahu duhrka ka dambeeya wa arbacun iyo afar qabla alcasr casarka horti hortiya waragcataan iyo laba ragcadood bacda lmaqrib maqrib ka dambeeya wa halaaun iyo saddex ragcadood oo bacda alcishaai salaada cishaai dibadood ahaaday yuutiru biwaaxidati minhuna midkood markaasuu ku witriyeysanay wa halaahu nawaafila sunayaal saddexii muakadaatun qaar la adkeeyey weeyaan salaatuleyl ta koowaad waa salaatuleylka wa salaat duxaa ta waay uh, halkan wuxuu inooga tilmaamay shuruudii salaaddu ay leedahay salaada sharaa'idu uh, alwujuub waxaa jira shardulwujuub iyo shardu sixa soo ma isku mid bu si kala duwan bay kala duwan shardulwujuubka waxa weeyaan waa qofkii ku waajibtay waxaa dhici karta qof ina ku waajibin hadduu salaadii tukado inay salaadiis asaxdo soo ma qof salaadda waajibba inu ku ahayn hadduu tukado salaaddiisa way asaxaysa hay muu jira kaas adiga adiga a ah, kaasi muu jira kaaynu sheegayni de cabdillaahi haye jira qof ay salaadii inay waajib ku ahayn oo hadduu tukado ka asaxayso salaaddu waajibku maaha ya hadduu tukadana way ka asaxaysa kumana waajibinba wuu jiraa wa kay toban iyo shan iyo toban bu dhexeeya hadduu tobanka yari ka waran waay fadal hay ya waa ilmaha yar wey waa ilmaha yar weeyaan ee aan qaan gaadhin kawaalan ka warran makaa ansaxaysa maya kama ansaxayso waay haddaba wuxu uhi wa sharaidu wujuubi salaati salaada waajibnimadeeda shuruuddeedu halaaatu ashyaa alislaam islaamnimadu waana shardulwujuub waana shardu sixa waana shardisu ninka gaalka haduu tukado de kaa sixmayso kumanana waajibin wujuuba muaalabatin fi dunya waajibnimada leey imika tuko kuma waajibo lakin aakhira waa lagu ciqaabaya maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nucimu miskiin wa kuna nahuudu maca alkhaadirin wlbuluuq iyo qaangaadhka waa shardulwujuub nusagu walcaqlu iyo caqliga caqliguna waa shardulwujuub waana shardu sixa wahuwa xad takliif saddexdaas muslim haddaan waa xaddu takliif qofku mukalaf uu noqonaya markuu muslim yahay qaangaadhay caqli leh mukalaf weeyaan wsalawaat lmasnuunaat halkan wuxuu ka tilma salaadayaasha sunnaha salaada sunnaha qaarkood waxaa loo sharceeyey jamaca lagu tukado qaarna looma sharceeyni kuwa jamaca lagu tukanayo noo soo horreysay wsalawaat lmasnuunaatu salaadaha la suneeyey hamsun shan wey alciidaani labada ciidood salaada ciidulodxada iyo salaada ciidulfirida labadaas salaadood waynay salaada ciidda iyo axkaamteeda waynoo imanaysa walkusuufaani iyo labada salaadood ee qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka iyagana jamc baa lagu tukanaya iyaguna axkaamteedu waynoo oo salaat listisqa iyo salaada istisqaaga roobdoonta salaadeeda iyaduna waa imanaysaa salaadahaasi gadaal buu noo keeni doonaa insha allah mid walba iyadoo fasal gaaroo kaga warramay jamc baana lagu tukanaya oo inaga aragno ciida jamca lagu tukadaa salaada dayaxmudabaadka jamca lagu tukadaa istisqaana saas kale wsunanu taabicatu sunayaasha raacsan lilfaraa salaadaha faralkaa la socdaa sabca casharata ragcatan toddobiyo toban ragcadood weeyaan waay inaan soo dhigan so dhigan ma inan so dhigan soo ma ya waay salaadaha sunnayaasha ah ee la socda salaadaha faralka ah waxaa loo qaybinayaa laba qaybood si kanoo dhigan salaadaha sunnayaasha ah waxaa loo qaybiyaa salaado sunna ah oo muakada ah. iyo salaadayaasha sunno ah oo muakad aan ahayn muakadun waayr muakad mid la adkeeyey oo qofku ay tahay inun ka tegin iyo qaar hayr muakada ayay uqaybsanaysa salaadaha sunnayaasha ah ee salaadaha faralka la socday muakadkii waa toban waa imse waa toban kuwa muakadka ah tobanka tirso laba ragcadood salaada subax ka horeeya laba duhurka ka horeeya laba duhur ka dambeeya laba maqrib ka dambeeya laba cishaa ka dambeya waa mise toban soo ma ya ma inta tiriyo waa mise horta waa laba salaada subax ka horeeya iyo laba duhurka ka horeya waa isku mise afar laba duhur ka dambeeya lix laba maqrib ka dambeeya laba cishaha ka dambeeya tobankaas waa muakad muakad waa lagala jeeda qofku waa inuu laazimo ka tegin intaas wixii ziyaado ka ah waa hayru muakad aynu sheegin haddaba duhurka maxaa ka horreeyey kuwa muakadka maxaa ka horreeyey maxaa ka horreeyey laba soo maaha laba kale ku dar afar bay noqon soo maaha labada hore laba laba laba waa muakad labana waa hayru muakad marka halka waxaynu haynaa salaad duhur laba laba aan ahayn marka afar la tukado afar ragcad laga horreysiiyo labana waa muakad labana waa hayr muakad afarna ka dambeeyaan haddana salaada horlifta afar ragcadood waa laga dambaysiinaya afartaasi laba waa muakad labana waa hayr muakad halkaa misaan ku hayna kuwa hayr muakadka sheekhaan soo jeeda imisaan hayna ya sabcan farso maxaynu haynaa imisaan ku haynaa oo hayr muakada imisa hayr muakadan haynaa afar afartaas maxay yihin way ku dhaftay soo ma sheekha kuxiga afartaa hayr muakidka waa kuway sheekha kuxiga adiga ya ku yaa kuxiga sheekha adi kuma xigsid haye sheekhan uma hayo haye adigana haye waay sax wey labadaas iyo iyo afarta ka dambe laba kale markaa duhurki maaa la tukada afar ka hore afar ka dambe waa isku misa sideed sideedaas afar muaked afarna waa ayru muaked afar baynu ayr muaked haynaa soo maha salaada isaa salaada salaada casar afar ka horeeya iyaguna waa ayru muaked afarti afarti isku gee sideed soo maha haddaad doonto afarta kadaa laba ka dhigmaa salaada casar salaada casar laba ka horeeyaana waa ayru muakad salaada casr iyadun rawaatibtu ma jirto waay marka hore kumaynaan darinba salaada casr kumaynaan darin iyad labada ragcada ka horeeya waa ayru muakad waay intaasaa haysaata waxaad weliba kusii darsatay haddaad doontid salaada maqrib laba ka horeeya iyo salaada cishaaye laba ka horeeya salaada maqrib laba ka horeeya marka la aadaamo intaan la aqimin laba ragcod ba la tukan salaada cishane marka la eedo ama intaana tukan laba ragcod tukan afartaana ku darso iyaguna waa hayr muaked haddaba waxaynu ubaahanay inta hayr muakedka inala sheego sheekha haye inta hayr muakedka baa hadda soo muraajice haye imisay noqotay inta hayr muakidka ah ya muxuu ihi toban hayr muakidku lama soco soo ma okay arbac tafadal hay hay hay hay waay hay farid saas wey haddaba ya maa ka tegi uh, wsunan taabicatu sunaha la socda lilfaraaid sabcata sabca casharata ragca ragcata alfajr labada ragcadood salaada arooriyo salaada subax labada ragcadood oo laba ragcadood ugu fadli badan weeyaan sunayaasha rasuulku kamu tegin isagoo safara iyo isagoo safar aan ahaynba waay waxaan ui labada ragcadood salaadii subax waxaan ka jecelahay mima alacat caleyhi shams qoraxda waxay usoo baxay aada buu ugu dadaali jiray marka innagana waxaan laga rabaa inaan aada ugu dadaalno inaan laga doonay wa arbacun iyo afar qabla duhur duhur ka horeeya wa ragcataani bacdu iyo laba ragcadood ka dambeeya markaasna waa lix wa arbacun qabla alcasri iyo casrka afar ka horeeya wa ragcataani bacda almaqribi iyo maqrib laba ka dambeeya wa halaaun saddex bacda alcishaa saada cishaa dibadi ahaaday yutiru biwaaxidati minhuna salaada cishaaya saddexdan ka dambeyu sheegay waxa weyaan laba ragcado salaada cishaaye iyo ragcad witriya ragcad witriya intaas wey marka salaadihii sunayaasha ahae faralka la socda kuwa wa halaahu nawaafila muakadaatun sunayaal saddexiina waa qaar la adkeeyey waa sunno muakada wey qofku inuu tukado salaat salaada habeenkii salaada habeenkii la tukado waxay bilaabantaa salaatleil bacd alcishaai salaada cisha wixii ka dambeeya ilaa iyo waaga dilaaciisa habeenkii qaybta horu ka tukani qaybta dhexu ka tukani qaybta ugu dambeysu ka tukani rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xagga hore xagga dambe iyo xagga dhexe waa ka tukaday waqtiga dambuuna u badnaa salaadiisu markii salaada la weydiiyey rasuulka salaada tae ugu fadli badan salaada faralkaa dabadeed wuxuu hi asalaatu fi jawfi lleyli habeenka barhtinkiisa salaada la tukada wey waay qofku inuu tahajud sameya tahajudkuna waxa weyaan qofku intuu seexdo inuu soo tooso salaada loo soo tooso habeenkii in la tukado tahajud baa la dhahdaa wa salaat duxaa talabaadna waa salaada duxada iyaduna waa salaad fadli badan wuxuu yihi abu hureyra awsani khaliili bialaain rasuulku wuxuu ii dardaarmay sala allahu alayh ali wasalama saddex buu ii dardaarmay siyaamu alaaata ayaamin min kuli shahrin waragcatay duxaa wa an uutira qabla an anaam bil kasta saddex shayna ka soomo iyo labada ragcadood duxada iyo intaana seexan inaan witiriyeysto markaa salaada duxada laba ragcadood baa ugu yar sideedna way ugu badan yihiin labiiyo tobanna waa la sheegay waayo sheekha adiga ha istaag salaada duxada maxay nidhi a cadadka ragacaadka maxaynu sheegnay cadadka ragacaadka laba ra ma afar ragcadood fadhiiso sheekha ku-xiga istaag cadadka ragacaadka masaan sheegnay hay bes fadhiiso saasa waa lagu qabsada somalis waay aduu sheegi karta intaan sheegay ha haye haye ha sideedna haye fari saddexdaasaan sheegay anugu laba ragcood baa ugu yar sideed baa ugu badan laba labayo tobanna waa la yidhi ina sa ya wayda dhaaftay rag badna dhaafaysa inayna dhaafin wa salaat taraawiix iyo salaada taraawiix ta saddexna waa salaada taraawiixda wey ah. salaada taraawiixdu waxa weeyaan waa salaada rabaantayna tukanada soo ma tarawix waxaa loogu bixiyey markay laba ragcadood tukadaan bayna kuli tasliimatayn tarwiix udhexaysiinayn xoogaa nasashaa ya markay tukadaan salaad laba ragcoo tukadaan salaada ka baxaan way nasanayeen haddana laba kale tukanay haddana nasanayeen sidan aynu tukano duma tukano saacad wax ka yar baynu ku dhamaynaaba inagu haddaynu ku badanno saacad baa lagu jiraa salaadda taraawiixda soo ma iyaga caynkaa ma ahayn salaadda subaxa lagu gaarsiin jiray ama suxuurta la gaarsiin jiray laba ragcood baa la tukanayaa waa la dheereynayaa aad baa loo dheeraanaya ilaa ragga qaar ka mid a ay markaa ul ku hamiyaan in inay cuskadaan haddana waa marka laga baxana xoogaa baa la nasanaya oo dikriga iyo qur-aan akhriska iyo loo mashquulaya haddana laba kale la tukanaya waa la dheeranaya marka laga baxana waa la nasanaya haddana oo dikriga iyo qur-aan akhriska haddana laba kale waxaa laga ya labada ragcadoodba in saacad lagu jiro iyo wax ku dhow markaa salaada arooriya lagu dhawan jiri marka laga dareero la suxuurto salaadis waba la tukanaya saasa la samayn jiray lakin imika ma jirta de soo ma maxaan ku tukanaa wa xisi baa lasi maraya juskii xataa way yaraa kasi yaraatay ya marka haddii la awoodayo in la dheerayo aad u fiican salaada sunnaha in cadadka ragcaadka la badiyo iyo in qiyaamka la dheereeyo waxaa fadli badan in qiyaamka la dheereeyo qiraadu inay dheeraato qiraadu inay dheeraataa fadli badan oo ay maaragtay cadadku u yaraado iyo aada u fadli badan tuul qiyaam salaadba salaada qiyaamkeedu ka dheer yahay ayay ka wanaagsantay saas wey markaa salaada tarawix saas loogu bixiyey waana salaada la tukado ramadaanta habeenka ramadaan maqaama ramadaan iimaan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min danbihi salaat qiyaam waa la qiyaamu ramadaan waa la yidhahdaa culimada qaar kamidna waxay dhahdeen salaat lleil wey waa saas waana salaatleil nusuusta qaar baa ku yimid sida fi saxiix muslim inay salaat lleil ay tahay salaada tarawixi lafteedu nas nusuus baa ku timid waay cadadka ragacaadkeedu waxaa eh, uu noqonayaa koob iyo toban baa ugu wanaagsan haddaa laga badiyo oo saddex ilaatan la gaadhsiiyo dhib male sida ugu fadliga badan waxa weeyaan koob iyo toban ragcadood leanna salaadan rasuulku u tukaday caleyhi salaatu wasalaam oo waxay tihi caaisha radi allahu canha rasuulku sala allahu alayh waali wasalam kamuu ziyaadinin koob iyo toban ragcadood rabadaan iyo keyr rabadaanba ramadaan iyo ramadaan la-aanba koob iyo toban kama wuu ziyaadininba marka koob iyo toban ragcod buu tukan jiray waqtiyada qaar kamidna ah saddex iyo toban ragcod buu tukaday salaatleilki salaaddana waa salaatuleyl un um weeya iyadu marka in la tukado koob iyo toban baa ugu fiican waana sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam lakiin haddaynu aragno qolo tukanaysa saddex iyo toban ragca eh, saddex iyo labaatan ragcadood tukanaysa haddaa la arko dhib male waayo iyada lafteeda waxa laga soo wariyey eh, salafki iyo saxaabadii baa laga soo wariyey waxa weeyaan inkastoo culamada qaarkood ay tilmaameen asaaniideeda ina wax ka sheegeen laakiin haddana waa laga soo wariyey maadaama caynkaasi tahay dhib maleh afdalkuna waxa weeyaan koob iyo toban raawi ma joojina saan ku dara wuu iska jilicsan yahay soo ma wa sharaa'idu salaati salaada shuruudaheedu qabla dukuuli gelitaankeeda ka hor qabla dukuuli fiiha intaana gelin ka hor khamsatu ashyaa shan shay weeyaan ahaarat lacdaai acdaada ahaaradooda min alxadai min ajli xada xadadka markaasi dartii looga dahaaro qaato iyo wnajas wاطahaaratu min annajas in nijaasa laska daahiriyo laska nadiifiyo wa lcawrati iyo cawrada asturitaankeeda bilibaasin marada markaasi lagu asturo maradaasoo aahirin aahira walwuquuf in la istaago calaa makaanin aahirin meel aahira in la istaago iyo wlcilmu biduuuli wati waqtiga soo gelitaankiisa ogaanshihiisuna iyaduna waa hari waistiqbaal qiblat qiblada qaabilitaankeeduna waa hari iyaduna wayajuusu waxaa banaan tarku lqiblati fi xaalatayni qiblada in laga tago laba xaaladood fii shidai lkhawfi ay fii salaati shidat lkhawf salaada la tukanayo waxa weyaan cabsida adag markay jirto wa fi naafilati iyo salaada sunaha dhexdooda fi safari safarka qofka kudhex tukanayo cala araaxilati hashan ku dul tukanayo ama rakuubka kudul tukanayo halkana wuxu inga tilmaamay shuruudda salaadda ay leedahay shuruudda salaadda ay leedahay eh, wuxuu inoogu sheegay markaa intaan la gelin shuruudaha la doonaya in lala yimaado waa shan wa sharaa'idu salaati salaada shuruuddeedu qabla dukuuli fiiha intaan salaada aan la gelin ka hor khamsatu ashyaa shan shay weeyaan maxaa ugu horeeya bahaarat lacdaai min alxadad waxay shuraaxda qaar ka mid ah ahaarat lacdaa acdaadaasi sheekhu in ka saaro ayaa wanaagsanaan lahayd oo idhahdo alطahaaratu min alxada in sidaa uu idhaahdo ayaa wanaagsanoo ahaarat lacdaada dee xadadki markaynu idhahno wuxuu koobsanaya labadii xadadba xadadkii akbarka ahaa iyo iyo xadadkii asqarka ahaa labaduu shaminsanaya markaa qofku inuu daahirka ahaado labadaba waa la doonaya qofka salaada tukanaya oo hadduu noqdo salaaddiis asixi haddii meedhasho waajiba lagu leeyahay oo iyadna uu meedho waayana salaadiisu asixi mayso marka aahaarau min alxada saas ku fiicanta bay dhahda marka ahaarat lacdaai xubnaha ahaaradoodu weyta koowaad in xubnihii aahirka ka noqdaan min alxada min ajli xada xadaka awgi marka xadadkan waxaynu nihi waa labadiiba soo maha asqar iyo akbar wاطahaaraةu min الnajas wاnajasi wاطahaaratu min الnajas iyo nijaasta markaasi iska nadiifiyo nijaasta waxaa laga nadiifin jiray imse meelood adiga sheeka sheeka sheeka telefonka hay hay imse meelood weeyaan istaag horta waa imse meelood laba meelood ba labada meelood ba sheeg alqubl dubur ya maxaa laga nadeysanaya fadhiiso shee qalinka taagi hay hay adiga de ha hey haye ha fari waa saddexdaa meelood wey waa jidhka nijaasa laga nadiifinayo meesha lagu tukanayo laga nadiifinayo iyo marada oo laga nadiifiyo soo saa maha waa saddexdaa maha saamka saddexdii ma hay a saa xifdiya kala ka saddexaadna waxa wey waa satrulcawrati cawrada asturitaankeeda bilibaasin aahirin bilibaasin mara lagu asturi doono maradaasoo aahirin aahir marka cawrada asturitaankeeduna waa shardi salaadu ma asaxayso haddii la asturi waayo mara mara lagu asturay marada lagu asturay wixii doona ha laga sameeyo harag ha laga sameeyo dhogor ha laga sameeyo dun ha laga sameeyo cudba ha laga sameeyo wixii doonaba ha laga sameeyo maradu waa inay aahirta maro aahir waay xadka cawrada cawrat rajul iyo cawrat waan soo dhiganay sheekhun xagga dambe lagu keeni doona insha allah wuna soo wada wlwuquufu calaa makaanin aahirin iyo in la istaago meel aahir meesha lagu tukanaya wayna tahay maxay ya meel aahir wayna tahay waalcilmu bidukuuli lwaqti waqtiga soo gelitaankiisa ogaanshihiisuna waa shardi weeyaan salaada waktigeeduna soo galo iyo salaada waktigeeda soo gelitaankeeda in la ogaadaa ma isku midba masii kala duwany ahi ninka ninka ninka hadda a su-aasha ka jawaab laguma celin ka jawaab su-aasha maad maqlin mankuu yar celiya in aan ugu celinin ba ka jawab iska fadhiso yaa ka jawaabaya haye istaag ah. ma isku mid baa masuu kala duwayn waay maxay kala duwayn waay waa sharu صixa ag xaggan ka doonaya waxa weyaan labada hadal miyay kala duway mise waa isku mid farqa udhexeeya mise waa isku mid bay noqonaya waktiga salaaddu inuu soo galo in la ogaado iyo inuu waktiga salaaddu soo galo haddii imika aynu idhaahno ogaanshaha iska faiso haddii imika aynu idhahno ogaanshaha salaadda waktigeedii baa soo galay qofkina ma oga waktigeeda inuu soo galay isagoo aan ogeyn buu tukaday salaadiis ma ansaxaysa aan ku celiy aan ku celiyo ya salaadda waktigeedu wuu soo galay oo salaadda waktigeedu wuu joogaa mar hab salaadda waktigeedu jooga la tukan karaa soo ma wuu tukaday laakiin muu ogeyn salaada uu tukanay waktigeedii inuu joogo ma muu ogeynba salaadiis ma ansaxaysa mase ma ansaxayso aljawaab ma ansaxayso soo ma waayo shardigu muxuu yahay in uu salaada waktigeeda inuu soo gala ogaada waa shardi weyaan qofku hadduu tukado oo dabeetana iswaafaqaan u ma ansaxayso waa inuu og yahay salaadan uu tukanayo waktigeeda inuu joogo ogaanshaha shardiga smartahda ogaanshaha iyadoo salaada waktigeeda uu joogo ogeyn salaadda saasixi mayso waa inuu og yahay salaadan waktigeeda inuu taagan yahay taas wey waistiqbaalu qiblati qiblada qaabilitaankeeda iyadana waad garanaysiin wayajuuzu tarku lqiblati fi xaalatayn wayajuuzu tarku lqiblati qiblada ka tegitaankeeda oo banaanaanaya fi xaalatayn laba xaaladood ayuu dhexdeeda ku banaanaanaya fi shidati lkhawfi fi salaati shidati lkhawf salaada khawfka darnaashihiisa salaat lkhawfka waynu imanaya insha allahu qofku haddii uu waxa weeyaan cabsi badan ay jirto haddii dagaal ay tahay iyo haddii ay tahay bahal uu ka cararayo ama uu cadow isagoo ehm, qiblada kasii jeeda ayuu tukan karaa qiblada isagoo kasii jeeda ayaa u tukan karaa shardi maaha markaa qiblada qaabilitaankeeda xilligaas waa loo ruqseeyey inuu ka tago taas waa mid salaatulkofkan uu ka arki doona insha allah wa fi naafilati iyo sunnaha dhexdiisa salaada sunaha lagu tukanayo salaada sunaha ah fi safari salaad safarka safarka dhexdiisa lagu tukanayo lagu sumaysanayo cala araaxilati rakuubka dushiisana lagu samaysanayo qofka ku tukanay salaada labaad waa fi naafilati markuu yidhi salaaddii faraka ku baxday ko hadda somarat wa fi naafilati markuu yidhi ku baxay salaada faraka salaada faraka qiblada la qaabilaya markaanu khoof jirin fi safari safar markuu yidhi maxa ku baxay qofka xaadarkee jooga isaguna hadduu sunaysanayo isaga oo muqiima wuxuu qaabilaya halkee qiblada cala araaxilati maxaa ku baxay rakuubka oo in fuushay maxaa ku baxay qofkii rakuubka aan fuushanayna lugeynayay ama iska socday ama dee joogay taagnaa isagoo qibladu u qaabil karaya marka qiblada isaguna qaabili doona marka sala qofka salaada sunnaha ah ay banaan tahay inaan qiblada qofka ay u banaantay qibladuna ka jeestaa waxa ku xunan shuruud hore salada wa inay tahay rakuub waa inuu fuushan yahay musaafirna wey iminka ninka muqiimka ah horta ninka musaafirka inu ka horey ninka musaafirka ah ee rakuubkiisa fuushan ee doonaya salaad sunna inu iska tukado isagoo qiblada ay kala jeedo gaadiidkiisi qiblada kasii jeedaba ayaa uu iska xidhanay uu iska tukan doona hadday suurtagal tahay inuu rukuucda sujuudi la yimaadana wuu la imani haddayna suuragal u ahaynna rukuucda sujuudda wuu ishaaraya ishaarad buu kula imanaya marka beriga horta gaadiidka la furi jira waxay ahayd waxay ahayn fardaha iyo geel ay ahaayeen maanta gaadiidku waa gawaadhida weeyaan marka gaadhi halkiisuu gelaya qofkii oo safar iskaga jira oo gaadhigiisii fuushan oo dooni salaad sunna inuu tukado gaadiidkii dushiisa ku xidhanayaa qiblada kasii jeedaba hadduu doono dhib male rasuulku waa tukaday alay sl gaadiidkiisa isagoo fuushan isagoo qiblada kasii jeeda qiblada meel aan haynba yani ula kacday waay hadday suuragal tahay waa sida ugu fiican waxa weeyaan inuu gaadiidkii horta marka hore intuuna intuuna xidhanin uu jeediyo qibladii deetana uu xidho markuu xidho uu sii daayo dariiqu marka hadduu la leexdo dhib male waxaad ka warantaa haddaba ninka gurigiisi ka yimid saaka ee gaadhigiisi soo kaxaystay ama gaadiid soo fuulay ama baskaba soo raacay ee kusoo socday halkan ee markuu soo socday doono inu iska sumaysto laba ragcadood iska tukado ya qibladiina kasii jeeda oo qibladii aan u jeedin ma samaysanaya ma asaxaysa mise ma asaxayso waayo maxaa shardiya safarkaa shardiya soo ma qof muqiimay walihaada rasuulkeena sala allahu alayhi waali wasalam lama soo wiirin isaga oo jooga oo musaafir aan ahayn inuu qibladii meel aan ahayn u tukaday salaad sunna lama soo wiirin markaas fi safari cala araaxilati waa qayd la soco safarka unbaa lagu u banaantay in tarku qibla banaanaanaysa haddii kale ma banaanaanayso halkaa in ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin